bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waaalih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo sagaalaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu طahaaraةi juluudi اlmeytati bاdibaaq wuxuu baab yahay طahaaraةu juluudi اlmeyta baktiga hargihiisa hargahaa in ay daahir noqonayaan bidibaaqi magdinta ama deebinta waxa loo yaqaan qaala اlimaam raximah اllahu tacaala xadaanaa waxadaanaa yaxya bnu yaxya waabubakr bn abi shaybata wacamr annaaqid wabna abi cumara jamiican si wada jira can ibni cuyaynata sufyaan qaala yaxya bnu yaxya wuxuu yidhi ahbaranaa sufyaan bnu cuyayna inta kalena waxay yidhaahdeen weeye can ibni cuyayna saasuu u kala duwayaa imaamku can الzuhriyi muxamed can cubaydاllaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal tusaddiqa waxaa lagu sadaqaystay calaa mawlaatin addoon limaymuunata u ahaatay hooyadan maymuuna bishaatin neef adhaa lagu sadaqaystay tusaddiqa bishaatin calى mawlaati lmaymuuna sidaasu isku guxinaya xadiidku tusaddiqa waxaa lagu sadaqaystay bishaatin neef adhya waxaa la siiyey oo lagu sadaqaystay calaa mawlaatin miday ay xoraysay hooyadan maymuuno xoraysay famaatad neefka adhigaabaa dhinta famara biha rasuulu اllah rasuulki ilaahay baa soo maray neefka adhiga oo bakhti ah faqaala wuxuu yidhi suubanu calayh salaatu wasalaam hallaa akhadtum qaadateen ihaabaha haraggeeda oo fadamaqtumuuhum maad magdisaan oo fantafactum bihi aad ku danaysataan hallaa akhadtum maxaad u qaadan weydeen maad qaadataan wey ihaabaha haraggii yacnii neefkan bakhtiyey maad saanta kala baxdaan saanta iyo haragga maqaar kala baxdaan oo fadabaqtumuuha aad magdisaan ama deebisaan magdin ama deebin magdintina reer galbeedka u badan iyo soomaalida kale deebintuna reer koonfureedka aad u yaqaan soo sidaa maaha fantafactum bihi aad dheefsataan ood ku danaysataan faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii nabi allow neefkan maytatun bakti wey fuqahaway saxaabadu war badan looma baahno waa neefka heble iyo waa adhi iyo howlaha innahaa maytatun ciladii iyo xukumkii waa israacsheen bakti weeye mar hadday meyta tahaana waana loo diiday ilaahay baa yidhi innamaa xarama calaykum almayta xurimat calaykum almayta qur-aanku hawshaa waa qaada dhigay tanna waa bakti taxriimkuna wuxuu keenayaa awsaafteeda iyo anwaacdeeda iyo dhaniyo isticmaalaadkeeda o dhan ba in laisu diido fa qaala nabigu wuxu uhi calayhi waynu isfahanay innamaa xaruma akluha saas waa la akhriyaa waxaa kaloo inamaa xurimana waa la akhriyaa innamaa xaruma waxa noqday oo la diiday min almeytati riwaayaadka qaarkood akluha cunadeeda hilibka inaad cuntaan baa laydiin diiday inaad saanta iyo haragga dheefsataan yaa idin diiday iyo inamaa xurima min almaytati akluha cunidaa la baabkan marka magdinta ama deebinta magdinta hadda waxaa looga jeeda idibaaqa in neefkii bakti haragiisii saantiisa lala baxo kadibna saanta ayada ah ee la magdiyo dhogorta wax ka gooya hilibkii ku hadhay saanta iyo xolomadii ku hadhay iyo wixii saarraa i dhiig ah oo kodhan kulligiiba lagu gooya shay kulul oo cara iyo geedo kale iyo maraaga iyo cusba iyo waxyaabaha geed haraggeeda annagu dhahno loo isticmaalaa jira hawlo badan baa la isticmaalaa marka eh, ama hadda de la helaaba daawooyin marka saa wax loogu shubo wax walba kala tuurahaya oo saantii oo keligeed ka soo oo kiimikaala ah, oo dhawartii iyo dhacaankii iyo dhiiggii iyo shafadii meesha ku hadhay iyo hilibkii o dhanba goynayoo saantii oo sida oo aad moodaysa kab iyo aad maqaar caadi a ah moodi soo reebaysa marka almuhim waxaasoo dhan intii laga gooyo haragii haraggii oo saafi oo idiin ah cad oo salliga lagu tukan jiro oo kale ah kaasoo kale in laga soo reebaa la rabaa waxa lagu magdinayo nabigu ummadda ooma sheegin axaadiista ku timi saxiixaynka sunanka qaarkood iyo macaajimta iyo masaaniddana waxaa ku yimid in geedka qaradka leh waa maraaga geedka inagu maraaga u naqaano iyo geeda lamida nabigu uu tilmaamay calayhi salaat calaa dacfin wa kalaamin fiiha marka culays ma lehe iطlaaqa suubanaha calayhi الsalaaةu wasalaam muطlaqu اlkalaami inamaa yuxmalu cala اlmutacaarafi calayh qawaacidka waxaad ku soo marteen fiqiyaadka hadalka shaaricee iطlaaqan waxaa lagu xambaaraa haddaan qayd kale uusan jirin oo nabigu uu meel kale uusan ku qaydin oo shareecadu meel kale aysan hadalkaa ku dabrin waxaa lagu xambaaraa curfigii dhaqankii xilligaa jiray wixii la isticmaalayay kow buu ka noqonaya nabigu mar hadduusan u kala qaadin wixii lagu deebin lahaa ama lagu magdin lahaa wax walbood isticmaashaan ood wax ku deebsataan baa ku filan wey shay garanhayaan buu u sheegay maad fadabaktumuuhu waxaad ku magdin jirteen baa ku magdisaan wey ilaan waa lasla yaqaanaay marka marka la soo ururiyo madhab ee masaladan magdinta ama deebinta ah fuqahadu madaahibtu tobo imaamka hadda nawowi sheegayaa wayna ka badan yihiin madaahibtu laakiin khulaasadeedu marka la soo ururiyo madaahibtaasi waxay u laabanayaan saddex maahad saddex ma'ahad bay u laabanayaan azimat اlmasaa'il ayaa la yidhaahdaa yacni baxdigan dheer waxaad raba wax kuu ururiya ood ku fahanto azimat اlmasaa'il ma'aakhid اlmasaa'il ayaa la yidhaahdaa ee wadaaddo waxay leeyihiin magdintu iyo dibaagu waa kadakaati wadaaddana waxay leeyihiin magdintu iyo deebintu waa kalxayaati wadaadana waxay leeyihiin magdintu iyo deebintu waa ka tahaarati saddexdaa ma'khad ayaa lagu kala fadhiisanaya kadib tafsiilaad baa baab walba iyo ma'khad walba gelaya iyo hoggaan walba marka guntimaha mas'aladu waa saddexdaa qaybood wadaaddaha qaba ee magdintu addibaaqu waa kal kalxayaati shaaficiya u waaweynoo horkacaysa magdin iyo deebin waxay ka too tahay ama la too tahay ama la mid tahay noolal kalxayaati bimacnaa shaygii markuu noolaa daahir ahaa ee la taaban karay ama la isticmaali karay ayaa marka la magdiyana xalaal noqdo daahir noqda addibaaqu kalxayaati waa nool soo noqotay neefkii ma baktiyey haa markaad magdiso haragiisa waxaa u soo laaban noolashi haragiisi waxaa ku soo noqon noolashi oo dabiqigu ama magdintu waxay kamid ka dhigan tahay in haraggan loo soo celiyey noolashi uu ku waayey geerida iyo bakhtinta waan isfahanaan u malaynaya ma wada soconnaa shaaficiyaa madhabkaas oday ka ah haddaba neef walba oo bakhtiyo oo dhinta ama mid hilibkii la cuni jiray ha noqdo ama dameer iyo daanyeer ha noqdo wuxuu dooni ha noqdee neef walboo bakhtiya waxaa bannaan inaad saanta kala baxda iyo haragga kadibna aad magdiso oo haraggiisa uu daahir kuu noqdood isticmaasho lianna dibaaqa waa kalxayaati maa kaana طaahiran fi اlxayaati yadhuru jilduhu biاdibaaqi shayga markuu noolaa daahir ahaa ee baktiyey haragiisu wuxuu ku daahir noqonayaa in la magdiyo ma wada soconnaa marka laba shay waxaan ka ahayn haragooda waa la magdin karaa waxaan ku daahir noqonayaa magdinta ey iyo khinziir ey iyo doofaar doofaar jilibay soo ma garanaysaan doofaar jilibay iyo ey si walba hadii loo magdiyooo badda la geliyo oo kimika lagala daalo ma daahir noqonayo muxuusan daahir noqonayn ey iyo doofaar horaanba ayagoo nool y waxay ahaayeen agtaannada nijaas bay ahaayeen hadduu dhintay nijaaso nijaaso ku dar wey nijaaso nijaaso ku dar idan waxay noqotay wax ka sii daran wixii hore marka addibaaqu cinda shaaficiyati kal kalxayaati ma kaana طaahiran fi xayaatihi طahura jilduhu biاdibaaqi cinda اlmowti inaad fahanteen baan u malaynaya tafaasiishaas kale ha inoo dambayso maadka labaad ama maahadka labaad ee fuqaha badan ku faylsan yihiin idinkaa shuruuxa ka akhrisanaya aniga waxaan rabaa maahid inaad fahantaan matnigan aan kaceeyo maahadka labaad ee ku faylsan yihin wadaato fara badan waxaa weeye addibaaqu kaاdakaati magdintu waxay la mid tahay gowrac shay la gowracay bimacnaa shaygii markuu noolaa la gowracan karay oo intii la gowraco bismillaah wallahu akbar dhac hilibkiisa la cunayay oo la calfanayay yaa markuu ka bakhtiyana haraggiisa iyo saantiisa lagu daahiranayaa deebin iyo magdin faddibaaqu kaاdakaati maa kaana yudakaa fii xayaatihi yadhuru jilduhu biاddibaaqi cinda mowtihi ma wada soconnaa qolyaha waa qolyaha qaba waxaan un la magdin oo hargisa inti la magdiyo ku hagaagayaa neefka horaanba hilibkiisa la cuni jiray hashi kaa bakhtiday ridi kaa bakhtiday sabeentii kaa qalwatay iisoo qaba lo'dii cidoodii ugaadhii goodirkii iyo baciidkii iyo garanuugtii iyo cawshii bakaylihii sagaaradii orodadii yaqaaneen reewaama anoo oroda ma aqaani reewaamaan ka maqlay orodadu ma sagaara mise waa mid kale horta awey ah, reewaamo ayaa ka jooga meesha maxaa lahaadan haye orodo ma sagaara mise waa mid ka duwan <laughs> warcadaan dhib ma laha orodadu waxaan u mara inay u jeedaan ugaa dhanoo dhan bay u jeedaan laanna waan soo maray eh, sagaashan iyo sagaaشhan iyo lixdii mise toddobadii bay ahayd iyo dhulkan qooqaana iyo afmadada soo maray iyo maqaxyaha qaarkood hilib orodaan haynaabaa lagu leeyay hilib orodo hilib orodo maxay ahayd marka mar dambanba hadda layidhi ugaadh baa laga wadaa nooc ka mid ah almuhim waa iska kaftane wixii neefkii hilibkiisa la cuni jiray markuu noole ee xalaasha ahaa ayaa markuu kaa baktiyo saantiisa intaad la baxdo ayaad magdisan saantana daahir bay kuu noqon fadibaaqu kaاdakaati ma kaana yudakaa fii xayaatihi yadhuru julduhu biاdibaaqi cinda mowtihi waan isfaanaan maynaya madhabka saddexaad ma'hadka saddexaad addibaaqu kaahaarati addibaaqu kaaطahaarati ayib shay walba oo bakhtiya wuxuu doonima ha noqdo mid la cuno midaan la cunin ay ha noqdo haragiisa waa la tahirin dibaaquna waxaa lagu dahirin bidibaaq magdintuna waxay la mid tahay shay nijaasoobay oo la dhaqay fadibaaqu ka tahaarati xanafiya madhabka u weyno horbooda waxay dhaheen wax walba oo bakhtiya ku la cuno ku aan la cunin ey iyo daanyeer wuxuu doona ha noqdo saantaad kala bixi waad magdin kadibna fadibaaqu ka tahaarati ayb idan geerida iyo baktintaasaa nijaasaysay shayga magdintuna waxay ka dhigan tahay biyo lagu dhaqay shay nijaasoobay haragga inaad dhaqday ood ku dhaqday magdin bay katoo tahay fadibaaqu kaahaarati ila alkhinziiray doofaarka mooyeen bay dheheen oo doofaar maxaa looga soo reebta asagu mwaxay dhaheen haragba ma laha marka tale magdisid uu kala raacaya gacanta hadduu harag yeesho doofaarku asaguna xataa magdinta wuu gelaya agtooda laakiin waxay leeyihiin waxaan oga soo reebnay laysa lahu jildun yudbaq harag iyo saan la dabqiyo oo la magdiyo oo geed harag iyo maraa iyo cusbe iyo alaab intii lagu sii daayo wax la kala guri oo wax la kala reebi oo xaashiada kaaga soo hadhi meesha ma taal haragiisu waa haragga kalluunko kale wey wuxuu kala raacayaa farahu kala raacayaabay dheh marka ma aqaana hadi baalka doofaarjilbiga ee madaxaweynaae saa u ordi jiray waddankiinu harag ma miya yaa ka saan baal ya mase ayagaa la weydiinhayaa almihim waxaan haynaa addibaaqu kalxayaati addibaaqu kaاdakaati addibaaqu kaahaarati madhabkaa dambayda ka ahaarati madhabta ugu daciifsan agga tacliilka fiqiga ah madhabka xanafiyada xagga tacyiilka iiga isagaa ugu kama hadlayaan cumuumka lafdiga ay daliishadeen xagga tacyiilka iiga isagaa ugu liita muxuu ugu liitaa geeridu waxbay nijaasaysaa geeridu waxbay nijaa wixii baktiyey wuu nijaasoobay dabqiguna waxbuu tadhiirinayaa bay yidhaahdeen waxbuu tadhiirinayaa waxbuu tahirayaa idan shaygu waa mutanajis eh ee nijaastulcaynma qabay taagan yihiin tanajasa e tanajasa biاlmowti faطahura biاdabqi geeribuu ku nijaasoobay waxaa lagu tahireeyey migdin iyo deebin haddaba haragu waa mutanajise eh, nijaasatulcayn ma qabay taagan yihiin waa mutanajise eh, nijaasatulcayn ma qabo maadka marka daciifa weeye hayga maytadu iskeed bay nijaas u tahay iskeed bay nijaasa u tahay ha waxay ku jirtaa marka haddii la waa ka tadhiir salka iyo intan aad marisay eed xoqday ee dhacan ka mooyeen gudaha soo kuma jirin oo shaygu haraguma noolayn oo dhiiggii dhacaan ma lahayn ayagu maqadka yidhaha shaygu waa waa mutanajis ayagu maqadkaasi aad baa loogu duray oo lagu naqdiyey weliha kal xayaati yidhi waa macuul waa macquul oo maxaa shay dhintay buu ahaaye haraggu noolal baa lagu soo celiyey bidabqi maa kaana eh, eh, mutanajisan fii xayaatihi geeridu waxay u kordhisay nijaasa iyo bakti kale usii kordhisay waxba tari maayo qolyahan ka dakaati la yidhi ayaa xagga fiqiga xagga daliilka u xoog badan xagga daliilka oo hadda u aragtaan tacliilka nabiga inamaa xaruma min almaytati akluha waa waxay u yaqaaneen usuuliyintu aلtanbih aliima wالtanbih ciladiibuu nabigu ishaaraya si doqon magarata ah inamaa xaruma min almaytati akluha baktiga waxaa la xarimay in la cuno ee in saantiisa dabqiya lama diidin waxaa halka ku jirta neefka isagoo noolba xaaraan ahaa ee in la cuno ay xaaraan ahayd tacliilkan ma geli karo tacliilka inamaa xurima min almaytati akluha wuxuu geli karaa neefkii markuu noolaa la cuni karay ee la gowracan karay ee xalaasha ahaa buu geli karaa tacayrka suubanu calayh isalaat wasalaam neefkii asagoo noolba xaaraan ahaa markuu dhinto nabigu kuma cileeya inamaa xaruma min almaytati akluha leanna markuu noolaababa xaaraan aha nijaas ahaa oon la taaban karin hadduu dhintayna waaba ka sii dar rijs ilaa rijsi weeye tacriilka suubanuhu calayhi salaat wasalaam xadiidkan wuxuu xoojinayaa qolyihii yidhi addabu addibaaqu kaakaati halkaasi marka waa ma'had qolihii yidhi addibaaqu waa ka طahaaratina alfaada xadiidka aan gaaba ibn cabaas bay ku dhegeen dibaaqu اladiimi طahuuruhu baynu gaari doonnaa oo iman doona idaa dubiqa اlihaabu faqad طahurana way iman doontaa dibaaquhu طahuuruhuna way iman doontaa oo ayaguna waxay dhaheen addibaaqu ka طahaarata waxaan u nidhi waaba naski nabiga waa naskii nabiga kuwan yidhi waa kadakaati waxay kaloo ku dhegeen alfaada qaarkood iyo axaadiista qaar waxaa ku yimid akaat ladiimi akaat ladiim adiim waa harag haragga gowriciisu waxaa weeye dibaaquhu qolyaha marka dakaadka sheegay iyo qolyaha qahaar wax ku cileeye oo xanafiye iyo abi thawr iyo awsaaci iyo oo dakaadka sheegay isxaab nurahuya iyo muxadisiin fara badan waxaa weeye iyagu annaga shaaficiye ee yidhi addibaaqu waa kal xayaati nas ma hayno nas iyo lafdi aan ku dhegno oon hawshaannada horta ku laba ma hayno laakiin tacliilka annagu aad iyo aad buu u quruxsan yahay u quruxsan yahay yeelay maa kaana najisan eh, fii xayaatihi kayfa yadbaqu kayfa yatru bidibaaq lianna farcu alfarcu laa yaqwa calaa aslihi baa asal isku faracu kama xoog badan kara asalkiisi shaygii faracu kama xoog bata asalkiisi ey iyo doofaar asalkoodii hore maxay ahay markay noolaayeen nijaastulcayn bay qabeen cala araajixi min aqwaaliha alcilm dayib way bakhtiyeen way sii nijaasoobeen haraggii ayaa daahir noqon asagoo nool muxuu yidhi tii horaba dab loo waayo ti horeba dab loo timirta horeba dab loo waay marka alfarcu laa yaqwa calaa aslihi iyo tacliilkooda marka la fiiriyo waa xoog badan yahay jiddan laakiin xagga alfaadda ay cuskanayaan ama ay weheshanayaan baynu ka hadlaynaa anuguna waa idin sheegay jeer ka badan inaan shaaficahay anugu xambali ma ihi maalikina ma ihi xanafina ma ihi laakiin intaasoo madhab baa wixii aan arkay inuu saxan yahay naskana waafaqsan yahay waa weheshadaa marka ra'yigooda marka inaad fahantaan baa muhiim jiddan ah inamaa min almaytati akluha madaahibtu marka aad bay u badan yihiin marka haddii aad uun madhab ku dhaqmayso ama madhabka shaaficiyada kuugu roon ama madhabka yidhi addibaaqu ee kadakaati baad maraysa kadakaati labadaa madhab baa u xoog badan marka la fiiriyo xagga tacyiirka fiqiga qolyo yidhi baa iyaguna daraf istaagoo jiroo yidhi wax may harag ah oo haddii la magdiyo daahir noqonayo ama la isticmaali karo ma jiraan wax walba waa xaaraan xadiidka cabdulahi bni cukayn bay ku dhageen laa tantafic min almaytati bicasabin walaa ihaabin ayib bay ku dhageen qaala abubakr bn abi shayb wuxuu yidhi wabna abi cumara fii xadiiihima riwaayadu waxay yidhaahdeen can maymuunata yacni horaan waxaynu soo marnay xadiidku inuu ahaa min xadiid cabdilaahi ibni cabaas oo nabiga ka warinay calayhi salaat wasalaam cabdillahi ibni cabaas oo leh neef ai ah oo ay lahayd adoon ay hooyadanu maymuuno xoraysay baa baktiyey nabigaa soo maray maad saanta kala baxdaan oo dabqisaan ood magdidaan ood dheefsataan oo ku danaysataan kadib nabi allo waa bakti baktiga inaad cuntaan baan laydiin diidaye inaad saanta ka baxaan miyaa laydiin diiday saanta kala baxo magdista oo dheefsada inuu xadiidku sidaa yahay bay ruwaadda kala mareen laakiin ibn abi shayba ibn abi cumar maxamedn yaxya nabi cumar alcadani labadaaba xadiidku waxay ka dhigeen in uu yidhi ibn cabbaas can maymuunata can rasuuli illah ibn cabbaasin can maymuunata can rasuuliillah inay maymuuna xadiidka iyadu sheegayso oo nabiga ka tabinaysay ka dhigeen xadiidku asalkiisu maymuuna iskale ibnu cabbaasna ayadaa u sheegtay midkan hadda aynu marayn ee khuseeya nabiga nabiga inuu soo maray neef adhi oo bakhti ah kaa maymuuna asal iskale xadiid madax bannaan cabdullahi ibn cabbaas u wariyo waynu gaari doonnaa oo shaahid sheekhu ka dhigi doono midkan asalkiisa maymuuna iska leh hase yeeshee markuu xadiidku yahay min xadiid الzuhri min xadiid الzuhri can cubaydillaahi bni cabdillaah can ibni cabbaasin markuu yahay in maymuuno la sheego waa khalad cinda alxufaad in maymuuno la sheego waa khalad ufaas u fiirsada asalka qisadan hooyadan maymuuna nabiga ka warisa ibni cabbaas baana ka qaata laakiin markuu xadiidka ibni cabbaas min ariiqi الzuhri ka yimaado dikru maymuunata waa hayru maxfuudin cinda nuqaad اlkibaar sida loo badan yahay saa darteed buu muslim u sheegayaa gadaal u mariya lanna riwaayada asaxiixada ayuu hormariyaa oo riwaayada hore muusan sheegin can maymuuna mar xadiidko dhammaystiran buu sheegay kadib buu xugu yidhi ibn abi shaybi iyo ibn abi cumar waxay sheegaan maymuunay sheegaan bimacnaa waa tacliil wuu cilaynayaa xufaaduna la socdaa raxmat ullahi tacala caley inta inaad fahanteen baan waxaan ka hadlay maanu isfahmi waxadaanii abu طaahir axmed bn camr وxarmلة بن يحيى تujiibi قاaل xadثna بن وهب بن cabdالله أhbarnii يuنس بن يزيد الأyع بن شhاب الزهري عن عubayd اللh بن cabdالله بن cتبة بن cabاsi رضي الله تعالى عنهma أنa رasuل الlahi صلى اه عليه وسلم wajada wuxuu helay nabigu shaatan maytatan neef adhoo bakhti ah uciyathaa la siiyey hadda ka hor mawlaatan adoon ay xoraysay ah, mawlaatan adoon limaymuno min asadaqati laga siiye uciyathaa min asadaqa sadaqa laga siiye sadaqa la qaybinayay ayay ka heshay gabadha adoonta ay xoraysay faqaala rasuul lah sl l rsulka ilah wuxuu hal lantafactum maad dheefsataan bijildihaa saanteeda haraggeeda maad neefka la baxdaan qaaluu saxaabadii nabiga la jooga waxay yidhaahdeen innahaa maytatnabi allo waa bakti inahaa maytatun yani inay bakti tahay baa noo diiday inaan ka agbaxno ayb halkan maxaa ku jiraya xadiidka horeba in saxaabadu ay yihiin usuuliyiin kibaar min adaraja اlأuulى min aلطiraaz اlأwal inamaa xarama calaykum اlmayta almayta maxaa ku jira al cumuum baa ku jira harag saan iyo so laf iyo lud oo dhanba inuu camibay saxabada ku dheggan yihin cumuumkii dariishanaya nabigu ma dhihin goormaa ladin harag daaya aayadday ku dhg almayta nabi allow alla ma yidhaha almayta muxuu yahay waa ismi jinsi la tacriifiyey ayib waa mucaraf yufiid اlcumuum lafdiga cumuumkan wuxuu keenayaa in shaygaa bakhtiga ah ajsaadiisaoo dhan gabaladiisa kala duwan oo dhan laf iyo lud saan iyo sodo waa hilibka saantuna waa maqaarka ama harag waad garanaysaan sodona hilibka la yidhahdaa ayb idan waxaa w wax walba waa nijaas waa xaaraan bay ka fahmeen nabiguna waa u qariray in cumuum uu faa'iidaynayo laakiin wuxuu nabigu u sheegay taxriimka meeshuu qabanayo waa akliga in la cunaa la diidan yahay intaasuu u caddeeyey keliya wuxuu u sheegay inuu yahay jildigu inuu ka baxaayo lafdigu in loo caddeeyey cilada intifaaca hal اnتفactum bjilda qaaluu inaha maytaة faqaala inamaa xaruma akluha inamaa xaruma waxaa xaaraan noqday akluha aklu اlmayta waxaa kaloo xadiidka daliishada qolyaha qaba shashafada iyo xaydha neefka bakhtiga waa la dheefsan karaa waa la isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaa saamaha lagu subki karaa kabaha kaa qallafay iyo saanta qallaftay iyo caynkii maraagii yeelanka iyo xadhkaha lagu guure ee qallafay baa lagu hee lagu jilcin kara lagu subkahayaa ee laambad baad ka dhigan wankii weynaaga kaa baktiya barihiis intaad ku qabood ood shiisho ood subag badaan ka shiisho hee ayaad laambad ka dhiganoo faynus ka dhigan dhe isticmaalka kale ee dhan ee bannaan ayaa loo isticmaal waxaan cunid ka ahayn o dhan way bannaanta nimankii dhibaa ku dhaga maxaa inamaa xaruma min almaytati akla ilmanaa cunahayo yeelanka iyo hargaha iyo harkahan aan ku jilcinayaa laambad baan ka dhiganaya ritigii reerku ku guurahaya fadhiistay aan ku shubahayaa taan af kala qabto suu markaas u xoogaysto u fayoobaado oo u u boodo remigu way marar bay markay xaaladdu xumaato meelana haddaad neef bakhtiya ka agbaxdo waa lagu weelduwi waa lagu weelduwi mala gaabaha galay marka hawlahaas nimanka daliishaday baa yaa ku dheggan cumuumka iskala socda xadaana xasan bn cali alxulwaani wa cabd bn xumayd alxaafid abu muxamed jamiica can yacquub ibn ibrahim ibn sacd الzuhri qaala xadaanii abi abihadi ibrahim bn sacd can saalix yani ibnu kaysaan saalix ibnu kaysaan can ibni shaab الzuhri bihada اlisnaadi sanadkan uu ku tabiyey binaxwi riwaayati yunusa riwaayada yunus ibn yazid alayl ibn shaab الzuhri haddaynu soo maraynay xadiid lamida ayuu saalixna wariye wey ninka warinhaya waa saalix ibnu kaysaan can ibni shahaab yunis buu mutaabiciya can ibni shahaab وxadثna بن أbي cمر الcadني وcabdالله بن محamed بن cabdالlah الزhري والlفظ لبن أbي cمر قاala waxay dhn labadaa wadaad xadaثna سفyاan yعni ibn cuyayna أbu محamed الهiلاaلي عan cmr dinar الmki الجuمحي عan cطاء بن يسار الهiلاaلي عan ibn cabaas رضي الله تعالى عنهma أna رasuل الله صلى اه عليه وسلم mara bshaatin mara wuxuu soo maray bishaatin neef adhi ah matruuxatin la tuuray oo haddee neef markuu baktiya waa la jiidaa iska fogeeya waa aragte uciyathaa la siiyey asalkeedii mawlaatun limaymuuna min asadaqa addoonay hooyadan maymuuno lahayd ayaa la siiyey sadaqana laga siiyey faqaala nebiyu sal ly slam wuxuu yidhi alaa akhaduu ihaabaha allaa akhaduu baa ana ii dhigan ayb maxay u qaadan waayeen iyo haabaha harageedii oo fadabaquuhu u magdin waayeen faintafacuu bihi ugu danaysan waay u dheefsan waayeen idan weli waxaan haynaa marka ibnu cabbaas inuu xadiidku asagu ka dhigahaya asalkiisii asagu warinayo ariiqii aad zuhri iyo midka hadda cataaba ayb waxadaanaa axmed ibn cumaan ibn cabdinuur annawfali xadaثna abu caasim النabiy ضaxaak ibn mkhlad xadaثna ibn jurayj cabdالmلك ibn cabdالcaزيiز أhbaranii camr ibn dinaar أhbaranii caطاء mundu xiinin caطا ibn yasaar baa ii warramay mundu xiinin xilli fog laga soo bilaabay xilli aan dhowayn ma ah xilli aan dhowayn baan ka qaatibu muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi wadaadka marka caطaa ah ahbaranii ibn cabaas ibn cabaas baa ii warramay ana maymuunata ahbaratu soo ma aragta qisadii waxay kusoo urursatay hooyadeen qisadii ku saabsan neefka adhiga ah akhbaradu waxay sheegtay ana daajinata neef gurujooga daajina waa neefka guriga aliifkaee guriga lagu rabaayadayo lagu carbiyo yaa daajina la yidhahda dawaajinna waa lagu jamciyaa gurijoog doonka guriga jooga iyo xawaxaaraha guriga ku kore iyo neefka hooyadii ka dhimatay guryaha lagu koriyo somaalian xaafadahan ka bixin adhigaba xataa inuu raacaan ogolayd halkaa ku weynaada ayaa daajinka la yidhahdaa ana daajina neef gurujoogo kaana libacdi nisaai rasuuli ilah dumarkii nebi maxamed barkood ay lahaayeen ayaa famaatat ayaa dhimatay maatad bay ka dhigan tahay fadwaska ziyaado ayb faqaala rasul lah sal lay slam rasuulka ilaahi baa wuxuu akhadtum yahaabaha maxaad u qaadan weydeen haraggeedii iyo oo fastamtactum bihi aad markaa ugu danaysan weydeen fastamtactum bihi u dheefsan weydeen baa loo jeedaa halkan waxaa kaloo ku jira shayga bannaan wasiiladiisuna way bannaan tahay hadday shayga baktiga in faraha lala gala lama ogolen waa nijaaso shayga baktiga ah wuu nijaasoobay faraha in nijaas lala goon lama ogolay wakii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka ciyaara man laciya bidna darshiir laadhuuda ninka ciyaara laadhuuda bas ma taqaanaan baashan qalabqalabde kob qalabqalab kob shan lix hal wareegga la ordo ilugooyada bakti nasiibka wax laga faa'idi jirin ya hadda mobile baa lagu ciyaaraa waaya badda hadda ma geli karee almuhim ciyaaruhu hadda ka hor kaga hadlay ciyaaruhu waa laba qaybood ciyaaro maskax iyo kaarto iyo caqli iyo fiidhoone ku dhisan oo sida shaxdoo kale ah. shaxda iyo toogta iyo orotanka iyo ladatanka iyo iyo ayib iyo ciyaaro bakti nasiiba oon raganimo iyo caqli iyo midna aan waba ka tarayn baalkuubaa lagu rido koobo quluquluc geb maxaa kuu soo bixi warow ma hays mid caliyada daadinhayo waba fahansanayn baa ragoo dhan samrinhaya taasoo kale shareecadu maba ogolaba leanna waa lugooyo lugooyo wey sharcigu waxaas ma ogolo wax wax laga faa'iidayo dadka wax taraya oo maskax dhisaya ama muruq dhisaya la rabaa shaygan iskulugooyada habeen dhumiska ah, somalid wa waan ku sugayna suxuurta ramadaanka aad loo ciyaara waa aragteen koraydu intay fadhiistaan iyo caawdha soo wadaan baa suxuurta lagu gaadhahay salaad la tukan maayo waba la qaban maayo waba lagama fawaan u la daalay marka man laciba bin fakaanamaa hamasa yadahu fii laxmi khinziir baa iga khusaysa hadda yaan mashquulin waxaad moodaabu nabigu inuu gacantiisa geliya doofaar hilibkii lanna doofarku waa nijaas waa xaaraan shayga nijaastii xaaraantaa lama ogola in gacmaha lala galo laakiin maadaama ay bannaanaatay maydkii bakhtiga in lagala baxo saantii si la baneeyey oy shareecadu banaysay wasiila mubaaxi waa mubaaxatun marka farlagalkaas neefkaa baktiyey iyo dhiiggaa nijaasta farala la gelay baktiga waa bannaan yahay maxaa yal si kale loolama soo bixi karo ayb xadiidku marka macnahaasna waa ku jira waa laga qaataa qawaaciddu ka yahay adilada qaacidadu ka yahay ageen marayay xadana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana cabduraxiim bnu sulaymaan can cabdilmalik bn abi sulaymaan alfazaari can caطa bni yasaar can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma an nebi sal l slam mara wuxuu nabigu soo maray bishaati neef adhow limowlaati limaymuuna xadiidka hore intaan laftiga horena ka tegin ana daajinatan kaanat libacdi nisaai rasuul famaatat waxaa saa loogu tiirinayaa waa mujaawarada adoonta neefka iskale yay la joogtaa oo la nooshahay ama xoraysay ama gacanba kule hooyadeen maymuuna waa loo tirinaya ee asal waxaa iskala neefkoo la siiyey gabadhaas ay xoraysay maymuuna mara wuxuu soo nabigu bishaatin neef adhia oo dhintay weeyahade limawlaatin u ahaaday addoon limaymuuna maymuuna ay lahayd faqaala nab wuxu hi alan tafactum biahaabiha ma dheefsataan ood ku danaysataan haraggeeda iyo saanteeda xadaanaa yaxya bnu yaxya النysابور أبو بكر أخبرنا سليمان بن بلال الكناني عن زيد بن أسلم العdوي أن عبدالرحمن بن وعلة المصري أخبره wuxuu u sheegay زayd cabdiraحmaan baa sheegaya can cabdالله بن cabaas oga tabiyey قاal samictu rasuل الlah صل ل sسلم xadيث بن cabaasee madaxa banaana waak waa شhaahid xadiidkii maymuunu ku bilaabay imaamku baabka cafkan xadiidkii ibn cabaas baan rabaa buu ku bilaabay ee ku saabsanaa neefka ariga qisadiisii kadibna wuxuu u keenay mutaabacaad mutaabacaad buu u keenay xadiidku marka hore wuxuu ahaa ibnu cuyayna can الzuhri wuxuu ku xijiyey yunis can الzuhri haddana wuxuu ku xijiyey saalix bnu kaysaan can الzuhri saddexdaa ariiq buu zuhri ka keenay halkaasuu zuhri ku xidhay kadib wuxuu bilaabay mutaabacaadkii cabdulaahi cubaydillahi bni cabdilaahi can ibni cabaas buu bilaabay oo caطaa can ibni cabaas buu keenay kadibna asaga caaa wuxuu ka keenay meea arii saddex arii cabdilmelig ibn abi sunan can caaa iyo camru dinaarin can caaa iyo maya camru dinaar can caaa iyo iyo cabdilmelig wey labada arii buu ka keenay labada arii buu ka keenay hadduu marka wuxuu bilaabayaa sufyaan caaa ibn cabaas baan rabaa haddee caطaa ibn cabaas iyo cubaydاlahi bn cabdilahi bn cabaas baa isdaba socda raggaasa is mutaabacaynay sufyaan wuu sii camr buu sii daba taagan yahay ayb waxaan rabaa caطaa ibn cabaas wuxuun ka yimid laba ariiq laba ariiq buu ka yimid ariiqu camrin oo laba goor soo noqday iyo ariiq cabdilmalik bn sulaymaan bn abi sulaymaan ayb kadibna haahid buu u gudbay haahidki ibn cabaas ee madaxa bannaanaa waaka qaala samictu ida dubia lihaabu idaa dubiqa haddii la magdiyo alihaabu harag iyo saantu faqad ahura wuu aahir noqday faqad aharana waa la ahriya ahara oo facala ah iyo ahura oo facula labadaba waa la ahriya aya labada xarakaba hadda waa ii dhigan yihin ma aqaan idinka wax indaga qoran faqad ahura wuu daahir noqday xadiidkaani cumuumkiisa xanafiya ku dhegay xanafiya ku dhegay shay walba waxaa kaloo ku dhegay daahiriyo daahiriyo ay waxay leeyihin shay walba xata alkhinziir wuu daahir noqonaya warka aad sheegteen saan iyo harag ma laha waa sheeke barley bay leeyihin waan magdinaynaa intaa yarta goda xataa waa daahir daahiriyana waa ku dhegeen xanafiyana waa ku dhegan yihiin doofaarka waxay oga soo reebeen saamba ma laha yidhahdeen idaa dubiqa alihaab ihaabka waxaa la yidhahdaa bay dheen waa haragga intaan la magdinin ka hor haragga intaan la magdinin ka hor ayb ayaa ihaabka la yidhahdaa idaa dubiqa alihaaba faqad tahuur ihaabka cumuumka ku jiray ku dhegan yihiin asha la geliyey faqad ahurana inuu adibaaqu ka ahaaratiba ogu dhegeen saasay ogu dhegeen qolyaha ka niqaasha qolyaha qaba addibaaqu waa ka dakaati waxay waxaa loo isticmaalaa fi luga alcarabiya jildu ma yu'kalu laxmuhu ayagu halkaasay ka buskiciyeenba xayawaanka hilibkiisa la cunay xalaasha ah saantisaa bi la yidhaahdaa xayawaanka aan saantiisa aan hilibkiisa la cunin iyo ka kalaba waxaa laisku yidhahdaa jildi baa laisku yidhahdaa juluud baa la yidhahdaa lagu jamciyaa mar haddaad ihaab maqashay dhaheen waa xoolaha hilibkoodu xalaashay yahay adoo luq baa lagu dagaalamaya baxi luqawi away waa la kala jiidanayo baxigana wuxuu u baahan yahay in la taxqiijiyo in la taxqiijiyo u baahan yahay idaa dubqa alihaabu tahura wuu daahir noqday ahaarada waxaa loo deliishada oo kale annaga shaaficida deliishana faqad ahura uu aahir noqo waxaan u deliishanaa baatinan wa daahiran kor iyo hoosba oo wadaaddo waxaa jira qaba haragga marka la magdiyo korkiisa kore unbaa daahir ah salli ahaan intaad dhigataad ku tukan kartaa bay yidhahda maalikiyadoo kale qayb ka mid ah laakiin jaakad laga tole ma xidhan kartid dheheen yusallaa calayhi walaa yusallaa fiihi bay dheheen waad ku dul tukan kartaa oo ila markaad dhigto dhabarkiisi kore iyo dubkaraadkiisaad ku taaganta laakiin marka la talo hee waad ku dhex jirtaa oo qaybtiisa hoosaa ku taabanaysa aaniyan waxay dhaheen shay qoyan laguma shubi karo shay qoyan iyo caani iyo biyiyo sibraar intii laga dhito dhigto laguma shubi kara leanna waxaa weeye gudihiisu nijaas buu ahaa weli ma daahir noqonin faqad tahura daahiran waa baatan cumuumkaa lagu dheganya leanna waa ficil ku yimid fii siyaaqi الشhرط ficilku fi siyaaqi shari weeye ficilka fii siyaaqi shari ku yimaada aw siyaaqi nahyi ow fii siyaaqi nafyi ku yimaada wuxuu xambaarsan yahay macna nakira nakiradaasna waxay fii siyaaqi shari cumuum bay faa'idaysaa halkaasay ka wareegaya waxadaثna abubakr bn abi shaybata wacamru naaqidu qaala xadaثna bn cuyaynata sufyaan waxadaثna qutaybaة bnu saciid xadaثna cabdاlcaزiiz yacni bn muxamed addarawardiyu xa waxadaثna abu quraybin maxamed bn calaa وإسحاaq بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان سفيانka waa سفyان الثوري لأنه وكيع إذا أطلق سفيان سفyان الثوري baa loo jeeda سفyان بن سعيid الثوري أبو cabدالله كلهم dhammaantood kul muxuu u jeedaa de iبن cuyayne iyo iyo cabدالعaزيiز iyo سفyان الثوري كلهم عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم عن cabدالرحمن بن وعلة المصري عن بن عabاس عن النبي بمثلi xadيiثka aynu soo maro kolo u sheegay bmil xadiii sulaymaan sulaymaan ibnu bilaal can zayd bn aslam soomayna soo marin jamaacadan sufyaan athawri ibnu cuyayna daarawardi kulluhumna waa can zayd ibnu aslam bimilihi yacni wuxuu u jeedaa xadiia yaxya bnu yaxya hawshaa xoogu ishkaal baa ku jira culamo badan waxay leeyihiin hadalkan ma aha hadalkii muslim waa ardaddii kitaabka muslim ka qaatay baa warkan iskale yacni muslim u jeedaa xadiida yaxya bnu yaxya buu sheegay jamaacadu waxay sheegeen xadiidkii yaxya bnu yaxya koley sheegeen saxna ma aha muslim waxaynu kusoo dhaqankiis ku eh, eh, soo marray nimanka ismutaabaceeyey meesha layska mutaabaceyey buu tilmaami jiroo uu farta ku mudi jiray raggan saddexdee sufyaan athawri ibnu cuyayna daarawardi waxay mutaabaceeyeen sulaymaan ibnu bilaal matamisan maaha inuu yidhaahdo yacni xadiia sulaymaan ibnu bilaal wuxuu u jeedaa can bimilihi bay sheegeen yacni xadiia sulaymaan ibnu bilaal u fiirsada saddexda wadaad can zayd ibni aslam can cabdiraxman ibni waclata can ibni cabaas soo maaha ninka hore sulaymaan ibn bilaalna muxuu wariyey kindigii sidaasoo kale soo ma ahayn yaa marka sulaymaan ibnu bilaal iyo wadaadaha saddex baa israacay kulluhum can zayd bn aslam laakiin waxaa kaloo la odhan karaa yacnidaas waa tajriid tajriid adigaa ruux kale iska dhigi adaa ruux kale iska dhigi oo xalakatiin naftaada iyo shakhsiyadaadii badiica ah, cilmiga balaqada lagu bartaayo ruuxu kalaad iska dhigaysa waxaa wuxuu ka wadaa yaa ka wada wuxuu ka wadaa adaa iska wadaa dogow waabaan qolya tabliiqo reer jabutiyana israacnay jigjiga markaan ka soo tagno dhagaxbuur marayno yaa masaajid weynoo wadaaddu itiaadku ay lahaayeen waagii dambena suufiya ku habsadeen markay gaaladu meesha ku awoodbateen waa dhoweydna niman ree isaaqa aada loogu laayey qolyahana garanhaye iyaga weydiiye oo nin khayr badnaayoo gaaladu intay dafeen la waay ku dambeeyey ina amed mumin heekh axmed nuur ina sheekh muumin soo ma garanaysaa wadaadka lugta goonaa uu dhiso qiimo badnaa baankayay ka istaageen qaala tacaala ilaahay wuxuu ka yidhi aniga waa yaabay reejabuuta waa ilahay wuxuu ka yidhi rasuulku wuxuu ka yidhi haddee rasuulku wuxuu yidhi dhaha rasuulku wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi baan fahmaya laakiin wuxuu ka yidhi waan isku rafaadna nin walba haddii inta hooyadii uu ka bartay yuu la soo shirtagaay marka reer jabuuti waxay wadaan tajriid wixii la yidhahda fi lbalaaqa baabu tajriid bay ku jiraan wuxuu ka yidhi haddii wuxuu ka yidhi wuxuu yidhi bay ahayd min hebel baa ila hadlo waxaan ka idhi isaguna wuuu ka yidhi saasubay hawsha ku wada hayaan oo isku rafaadaysa tajriidba ka soo qaado muslim inuu yahay yacni wuxuu u jeeda haddaan muslim ahay xadiia yaxya bnu yaxya oo dariiqii hore ee sulaym bilaal wuxuu ka imanhaya min xadiii yaxya ahaa inuu sheekhu khilaafay ariiqadii lagu yaqaana manhaajyadii lagu yaqaana khilaaf oo kor inoo dhiga waa dhici kartaa waxaase loo badan yahay khata ardadii kitaabka warisay inuu yahay lanna muslim min bidaayat اlkitaab ilaa nihaayati wuxuu ku soconayaa inuu sheego meesha darmigee la iskaga yimaado ee mutaabacadu ay ka dhaxayso yaa lagu ogaa dhib mala waa iska iska faniyaan xadaana isxaaq ibnu mansuur ibnu barham alkawsaj wa abu bakr ibnu isxaaq الsaghani abubakr isaq asaani maamed isaq bal in badan baynu soo maray mamed isaq asaani qaala abubakr wuxuu uhi xadaana xadaanaa buu abubakr ibnu isxaaq asaani wa qaala bnu mansuur isaq ibnu mansuurna wuxuu yidhi ahbarnaa camr bnu rabiic xadaanaa iyo akhbarna bay ku kala duwan yihiin camr bnu rabiic ibnu taariq alhilaali akhbarnaa yaxya bna ayuub alghaafiqi yaxya bna ayuub muslim yahay waa almaqaabiri in badan baynu soo marray hadduu laakiin tabaqadan dhaco waa yaxya bna ayuub alghaafiqi almisri can yaziid ibn abi xabiib abu raja almisri ana abalkhayr marhad ibn cabdillahi اlyazani qaal xadaahu wuxuu u sheegay xadaahu yacni abalkhayr baa wuxuu u sheegayaa yaziid weeye qaala wuxuu uhi ra'aytu cala bni waclata waxaan ku arkay asaba'iy waa nisba ilaa eh, bani saba qoyskiir yamaneed ee suuratu saba lagaga sheekeeyey weeyaan ma arin meesha la yidhaahdo ay degi jireen waagi dambana intay guureen qayba badan ka mid ah, maqrib iyo dhulkaas ay degeen ra'aytu ibn waclata cabdiraxmaan ibn waclata haddaynu soo marayna ay waxaan ku arkay dushiisa waxaan ku arkay farwan jaakatiin idiin laga sameeyey farwigu hunaa waa jildiga iyo haragga ee xoolaha marka dhar laga dhigto ama asagoo dhogortiisiiba wata la magdiyo on dhogorta laga xiirin ayb busta ahaan iyo salli ahaan iyo waxaasaa loo qaataa marka hadda wuu abaa jaakatin wuxuu qabaa iyo koor laga sameeyey maqaar iyo saan xoola idiin buu qabaa oo weliba inta badan loo isticmaala wananka idaha iyo farowga loo isticmaala dhogorta badan xoolaha leh dhogorta badan xoolaha la iyo farowga la sida idaha oo kale tayib inagoo idahan dhogorba ma leh ayagu laakiin idahoodu dhogor badan oo duful oo laga xiiro oo dhar laga samaysto adduun lagu dhaqdayleeyihi famasistu waan taabtay buuri jaakadkuu qabay dhogorta lahaa taabtay faqaala wuxuu hi maa laka tamasuhu maxaa u taabanaysaa maxaa kaa galay inuu dareen qaba buu arkaa oo xerowgu uu maaggan yaha u leeyahay waxaanu dharoo quruxsan xoola aad gowracda ma ahee bakti iyo neef dhintay baad kala soo baxday muxuu yihi qaala wuxuu hi qad sa'altu cabdalahi bni cabbaas baan weydiiyey qultu waxaan dhi haddaan ahay cabdiraxmaan bin waclata sabai fii su'aalii waxaan ku idhi innaa nakuunu bilmaqrib galbeed baanu deganahay waa jazaa'ir iyo marooka iyo dhulkanay jogeen dukan amrb adn baa la dhadaa amrb adn amrb ana waa andl w marna waa la cagsiyaaba inaa nakuunu bilmaqrib maqrib baanu anagu deganahay weeye wa macna albarbaru wlmajuus waxaa nala degan dhulkaa nala jooga baraabira nimanka loo jira nimankan barbariyiintae soomaalia reer yurubka u eg amaaziqiyiinta iyo baraabiradan hadda tawaarikhdu ay wada degaan qolyahaas weeye waa niman reer yurub oo cadcad laakiin waagii dambe islaamay diinka aad u difaacay qiimo batay waagii dhulkooda la qabeen lagu rafaaday jin iyo balaaya caabudi jireen oo saxaro badan bay ahaayeenoo niman dagaal badan bay ahaayeen asalkoodii horena falastiin dhulkanay ka guureen suuratubaqara nimanka lagaga sheekeeyey jaaluud bay la socdeen markuu jabay oo gaalada ay jabeen qixi bay ku tageen maqhrib iyo dhulkaa ku tageen halkaasay ka soo jeedaan qabaa'il badan marka way baraabiradu waa qabaa'il fara badan waxaa ka mid a ah culummada waaweyn la yaqaano ibn abdaraafi eh, eh, eh, qaraafi waa nin barberi asalkiisu ah, nin carbeed ma aha waa sanhaajo qoyska sanhaajo la yada baraabada u laandheeraha u ah yuu ka dhashay ya cumar mukhtaar rag badan baa ahaa nimankii la odhan jiray ii sheegee ya maraabidintu waa awaarikda awaarikda soko wey ma iyagu baraabira ma ahayn qolyahan afku duuban somalia aragee fara badan qolyahaas ayuu ka soo jeeday qolyahan soomaalida u egee badhna iyo cadi badhna afrikaanka u eg qolyahaas way asal ka soo jeeda iyagu dhib ma laha wa macanaa waxaa nala socda idinka soomaaliyada ana qolyaha carbidan ina aqoonin baraabira idin yidhahdaan la socda baraabirat اlmaqrib iyo baraabirat اlmashriq baa loo kala yaqaana soomaalidu carab barabadanoo yamaniyiina iyo niman masaare oo taarikhna wax ka qoray waxay idin yaqaanaan baraabirat اlmashriq bariga africa nimanka baraabireeda leannu nimankaas isku dhaqandhowdi agga dagaalka dhibbadnida rafaadka iyo agga ataa muuqaalka waa isu egtihiin saa ma ogtihin baraabiratulmasr waa idinka ayib baraabiratulmaqrib nimankaa kale wey taariikhda kutubta markaad qalad la yaabaysa qolyaa isku khalda qolyaa isku khalda jasiiradan hadda magaceeda baa iga maqane baasaboorka marka la qaadanayo waxaa shardi inaad muslim tahay jasiiro hadda gebigeeda baad ku xidhan tahay oo maldeef maldeef baan rabaa jasiiradaasi wadaad soomaaliya asalkeeda ugu horreeyey oo islaamiyey soomaaliya oo muqdisho ka tegey ayaa u tegey sanadkiiba shaydaan bay caabudi jireen jin badda ka soo baxa haystay kulligoodna gaalay ahaayeen sanadkiiba gabadh baa meel loogu xidhaa cad kadibna wuu cuni jinkaas lafeedeeda baa la soo qaday la xabaalay wadaad soomaaliya muqdisho ka tegey yaa doon la fakatay baa meeshaa kula jabta ila dabaylaha iska qaadan jira doomaha waaga hore waxaan matoor kale ordaysa ma ahayn meeshii markuu ku dhacay ayaa reerkiibuu la kulmay waa la arkay nin cibaado badan oo qur-aan akhris badan oo khayr badan waa boqorkii meesha haystay ayaa wadaadka dhaqankiisa u bogay hawshii baa loo sheegay wuxuu idhi waxaa la yidhi xilligii xilligii gabadha loo xidhi jiray shaydaanka iyo jinkii reerka haystay maalmaa ka dhiman sheekuu nala joog bay aragtid wuxuu gabar la xidi maayo meesha lagu xidhaa gabdhaha ee jinka uu ku cunaya shaydaanku habeenka aniga ugu xidha geeya asagii baa lagu xidhay qur wuxuu bilaabay albaqradiisii iyo yaasiimihiisii shaydaan waa iman boqorku aamin wuxuu yidhi sanadka dambe mise bisha bisheedii xilligii kale inaad gaadhaan rabaa hawshan inay hawl quman tahay iyo iyo inuu cajisay shaydaanka cawa soo bixi waaye iyo inaad adugu kala tuurto si loo ogaado waa inaad joogto saddex goor shaydaankii marka la samriyey daariya daba way islaameen magaaladii boqorkiina waa islaamay sheekha islaamiyey beledka asagaee dowladdan hadda ka soo jeedo ku islaamtay ibn batuuda intuu wax qoray wuxuu ahaa barberi maqrib ka soo jeeda maya wuu khalda asagu taarihda maqrib buu u tiiriyey libiya u tiiriyey dhulka leanna asagaa dhulka ka soo jeeda wuu naga eexday ibnu batuuta iska ilaali cafwan waad garanaysaa idinku almuhim waa meelahaad ka akhriden baa laga yaabaa kutubta weyn bay ku qoran tahay ibnu batuuta taariikhda wuu khalday wuxuu u tiiriyey nimankan maqaaribadaah sawaabkuna wadaadka cabdicasiis iyo maya cabdilkhani baa labadu waa la sheegaaye nin soomaaliyeed baa wadaaddo kaloo qoray wuxuu bal kaana min baraabirati اlmashriq bal wadadaa cadi kaana maqdashiyan maqdishna xagee ku taalla adduunka waa muqdisho keligee marka waxaa weeye ee halkaasi baashu idinku waxaa laydin yaqaanaa baraabirate waxaan ku keenay mashriq ogaada wa macna albarbaru wاlmajuus majuustu waa nimankaad garanaysa dagaaladan dabka caabuda lahum shubhatu kitaab kitaabiyiin maaha sida sawaabkaa laakiin shubhatu kitaab bay leeyihin kitaab baa ilaahay ku soo dejiyey nabi baa alla u soo diray kadibna kitaabkii iyo baa laga qado laga rafciyey iimaankii baa laga madoobeeyey iimaanka sababka looga madoobeeyey bacdu saxaaba waxay sheegeen iyo asalaf saalix maxaarimtooda bay u galmadoone zilal maxaarim bay ku dhaceen boqorkoodii uu nabiga kaga tegey ee diinka u hayay baa kharimay oo walaashii ama hooyadii aan gabor dhala wax ka degay kadibna ciqaab baa ilahay usoo dejiyey kitaabkii baa laga rafcay qalbigooda baa laga masaxay qur waa la qaado lagu soo dejiye sababka waa la yaqaano bacdu saxaaba wa taabiciin baa sheegay fuqaha waxay leeyihiin maye nabigoodiibay dileen loo soo diray nabigoodiibay dileen loo soo diray markaasaa ilaah iyo nabigii iyo qur waa qaaday ilahay baan qur ka qaaday ayagu waxay ku andacoodaan kitaabkii lama qadan weli waan haynaa waa beenalayaal wey waa laga rabciyo kitaabki ama dembi kaloo galeen ha looga rabciyo ama nabiga dileen ha rabciyo waa laga qaaday lahum shubhatu kitaab kitaabkii asagaha marka wuxuun bay ka sheegsheegtaan xagga marka jizyada jizyada waa idinka soo maray waxay kula mid yihiin ahlu kitaabkay la mid yihiin xagga laakiin gowraca iyo guurka mushrikiinta waaniyiinta la mid yihiin waxay gowracana lama cuno waaniyiin mushrikiinoo dab caabudo weeye gabdhahoodna lama guursado alimaam abu thawr baa ku khaldamay alimaam abu thawr abu khaalid baa ku khaldamay cafwan khaalid ibn ibraahim baa ku khaldamay laakiin sawaabku waxaa weeye waa kii jiray marka axmed intuu yar kullaaday abu awrin kasmihi awr abu awr waa magiciisa weeye asalkiisiba dibibu ahabu marka wuu yar kullaaday axmed ka xuna leanno saxaabiya taabiciin baa isku waafaqay in majuustu gowracoodiyo guurkoodu uu kal waaniyin yahay xagga uun jizyada unbay kala mid yihiin ahlu kitaabka asaguna cumuumkii nasku ku dhego sunuu bihim sunata ahli kitaab meelahaasu ku dhagay axmed marka xoogow aaaarta iyo iiga saxabada aad ba ficnaa waa yarkalulaad marka hawshaa loo sheegay aad buna u jeclaa halkaas saasuu u weeraray meel kale wuxuu yidhi acrifu calaa sunati hamsiina sana abu hor ka horran baa layidhi konton sanaan aqaanaa buu yidhi wa ariiqati salaf saalix huwa fii mislaaqi اthawri sufyaan athawri buu ku olog yahay aqoonta diineed agga sunadana onton sanoo suni yahay ariia haya iigan markuu maray waa alacay yani waa alfarqu bayn almaqaamaat maqaamu tarjama markaad marayso iyo maqaamu taskiya baab weeye maqaamu taxdiir can alahطaa اlcilmiyna waa baab had iyo gorwadaadka lama ammaano had goorna lama higaadiyo marna ammaan buu marna madax qabashuu leeyahay goormala madax qaban markaad ka baqaysa khaladkiisa in lagu bariqdo ummaddan ay ku halaagsanto marka asaga la eegi maayo ummadda iyo guud baa la fiirino waa la badbaadin hadhow haddii hoos lagu weydiiyana ahlu khayr weeye qawaam bileyl sawaan binahaar ahlu khayr weeye ka lexda wadaadkaad leeda wadaadu soodadii shalay saaraa markaan saaraae dan islaam baan u saaraa wey waa hawl hoose marka bidcada hadday hawshu gaadh waa kaba sii dara lakiin hadda iyo ijtihaadiga ahaa layskuma caayi kara isagu waxaa laga hadlaya waa khalad iyo ijtihaad aan aqbalin khilaaf saa'iqa ah. axmed wuxuu u arkaya khilaaf الصaxaaba والtaabiciin inaan la aqbali karin oo abu huur laga yeeli waa runtii lakiin abu huur ma ogayn hawsha ayadaa ma ogayn lanna sunnadaa way ka qarsoontay culaysba ma laha wاlmajuus nu'taa bilkabash muxuu u sheegay in baraabire iyo iyo ay majuus la joogaan leeya baraabir iyo majuus baa nala jooga gawracoodii howlahooday keenaan waana mushrikiin wataniyiinbaraabirmka waa mushrikiin gaalo intaysan islaamin in sibcan looga adkaan nu'ta wax naloo keenaa bilkabshi wan baa naloo keenaa qad dabaxuu ay gowraceen baraabir iyo majuus gowracay wa naxnu haddaan muslimiin nahay laa na'kulu ma cunno dabaa'ixahum wanaxnu laa na'kulu dabaa'ixahum xataa xadiidkan duhila abu thawr warkiisa waa lahaa laakiin xilliga abuur uu shaqaynayo muslim ma qoro muslim ma muslim xataa ma qaangaarin laa naakulu dabaaixahum ma cunna haddaan nahay wey laanna waa waaniyiin wayaatuuna waxay noo keenaan bisiqaa istibraar bay noo keenaan yajcaluuna fiihi ay ku alwadaka subag dufan wadagku asalkiisa waxaa la yidhahdaa eh, shaxmiga ama xolomadda laakiin hadda dufanoo dhan baa loo jeedaa yajcaluna fiihi alwadanka shay qoyan dareera hadda laga hadlaaya wax dareero ama caanaa ama biyaa ama subaga bay ku shubayaan hargihii hadduu shaygu ingegnaan lahaa dhib ma lahaadeen buu u jeedaa cabdiraxman wacla waa kufahansiinaya oo masagi iyo wax kale ah laakiin hadda shay qoyan wey dareera ah faqal ibnu cabaas wuxuu yidhi qad sa'alnaa rasuul allah rasuulka baa hawsha aanu weydiinay can dalika arrinkaasaanu weydiinay faqaala wuxuu yidhi dimaaquhu neefkii baktiya saantiisa in la magdiyo ahuuru waa shiigii daahirin lahaa ee xalaasha ka dhigi lahaa ee nadiifta ka dhigi lahaa idan muxuu u keensaday jaakatinka aan qabo ee laga sameeyey hargaha waanu magdinay ka leexuu leeyahay niyo haata taabanin ardayga ilan waa isaga taabto waxaad qabtaa nijaas baad qabtaa yuu u qarinhaya marka wuxuu ihi masalada fiqi iyo cilmi baan ku galay iskaga leexo iskaga leexo halka waxaa ku jira marka ardaygu hadduu ku arka sheekh wuxuu ku qoonsado fartu ka taagan karaa waxaa leeyahay sheekhu waa sidee hawshaani ma mise nabigu markuu sahwiyey saxaabad maxay idhaahdeen duledeyn nabi allow miyaad halmaantay misalaadii baa la gaabiyey mulaxadaadka inay fasaxan tahay looga dun in khayr iyo masaladiinaad ku caddaato een tacanud iyo qodqod kale aan ahayn xadaana isxaaq bn mansuur abubakr bn abi isxaaq can camr bn rabiic ayb abuakr aq mamed isaaq asaqaani haddaynu soo maraynay isaaq bn mansuurna waa isaaq bn mansuur ibn ibrahim ibnu kawsaj tilmid axmed waa isxaaq ee masaailka iska lahay caanka ah can camr ibn rabiic abarna yaxya bn ayub alghaafiqi can jacb bn rabiicata alkindi can abi lkhayr marta bn abdlahi yazani xadaahu xadaa faacilkeedu waa abulkhayr damiirka mafcuulkan waxad u celinaysaa jacfar jacfar xadaa abulkhayr baa hu yani jacfar u warramay qaal wuxuu idhi marka abulkhayr xadaanii ibn waclata saba'iyu baa ii warramay qaala wuxuu idhi marka ibn wacle saaltu cabdullah bn cabaas baan weydiiyey qultu waxaan idhi markaan weydiinayay innaa nakuunu bilmaghrib galbeed baanu joognaaho hadde meeshaana sayidina cumaan baa dhulkaa waagi dambaa si aad u qabtay iyo khilaafadiisa dhulka la qabtay la xoreeyey tunis iyo maqhrib iyo muritaaniya iyo liibiya iyo dhulkaas jazaa'ir iyo dhulkaa u taqanaan waqooyiga africa dhulkaasoo dhan xilligii saydina cumaan baa si fiican loo qabtay inaa nakuunu bilmaqrib galbeed baanu ahaanaynaa fayatiina almajuusu majuusba waxay noo keenaysaa bilasqiya adduunka diyaanaadka ugu yarbay hadda ku jiraan way sii baaba'ayaan majuustu eraan bay hadda ku dambeeyaan eraan meelo yaroo ciraaqa ka mid ah xataa waxaa lagu sheegaa suuriya qayba ka mid ah inay joogaan turkiya qaybaa lagaga sheegay lakiin meesha hadda lagu hubo ay ku badan yihiin waa dhulkan eraan ayagaa asalkoodibaa hadda moogtahay farisiyiintu majuus bay ahaayeen marka way hadiyo goor dabkaasay shidaan ayb inhayrtu waa diyaano kale wey kaag dhowdaha majuusiyiin ma ah kale oo u dhow majuusiyad ay leeyihiin konfushida la marka waa diyaano kale majuustay u dhowdaa laakiin majuusti la yaqaane tooskaa maaha fayatiina almajuusu idan waxyaabahan sidiisuba ka duwan eh, diinta islaamka ama adyaanta samaawiga ah qaasim mushtaragoo weyn baa ka dhexeeya way iska agdhow yihin waxyaaba badan wayba kala qaataanba way kala dheegtaan way kala hadda buudiyaha iyo siikhu diintooda hunduusku ma kala fogo kuwan hadda konfushiyada ee jiniiska iyo filibiinka iyo waxyaan eh, bariga asiya ku badanoo dhan waxaa weye waxay u dhow yihiin majuustii eeraan ee dhulkan fadhiday bay u dhow yihin laakiin waxbaa faariq yar baa udhaxaysa fayaatiina almajuusu majuusba waxay noo keenayaan bilasqiyati sibraaro fiiha almaau biyo ay ku jiraan iyo walwadaku subag uu ku jiro fa qaala ibnu cabaas wuxuu idhi ishrab cab biyahaas iyo subaga iyo caanaha cab oo dhan fa qultu waxaan idhi ara'yun taraahu maaday kula quman tahay mise nabigaad ka maqasho calayh salaat wasalaam ara'yun ma ra'yi la qumanaanshaa taraahu adugu aad aragtoy kula quman tahay mise waxaa kuu qadaran mise waa cilmi masalatu aliktifa baa layada balaaqada waa taqaanaan aliktifa yani waxaad ku kaaftoomaysaa su qayb ka mid ah. a iska garanaya hadalkaadu wuu noqon karaa run baan ku gaabsaday hadalkaadu run buu noqon karaa maxaa kaloo meesha ku qadaran oo hoosta kaga necmaysan beenna wuu noqon karaa idan faqultu waxaan ara'yun taraahu ma tala kula mise waa cilmi aad nabiga ka soo xiganaysa calayh isalaatu wasalaam faqal ibn cabaas wuxuu ihi samictu rasul sl slm yaquul nabigulaan maqlay dibaaquhu magdintiisu ayaa tahuuruhu kii tahirahayay ee nadiifinayay ah idan khulaasadu waxay noqotay hargaha oo dhanba markii neefku baktiyo intii la magdiyaa la isticmaali karaa xagga tarjiixa fiqiga ah laba mid un baynu ku qasbannahay laba mid baynu ku qasbannahay in cumuumka lafdiga aan ku dhagno dibaaquhu uhuuruhu iyo inaan tacliilka nabiga qabsanno ee ahaa inamaa xaruma min almaytati akluha marka ictibaaru اlmacna iyo itibaacu اllafdi ayaa xoogow isfiiriyey ninka raba marka inuu jamciyo ee qaba addibaaqu waa ka dakaati wuxuu leeyahay uhuuruhu weli waxay u socotaa gawrici bay laga hadlayaa dibaaqu اladiimi ama idaa dubiqa alihaabu faqad ahura waxaa weye ihaabkii kii la cuni tacaylka nabiga inoo caddeeyey oo weliba xasriga wata inamaa xaruma min almaytati akluha inamaa xaruma min almaytati akluha ninka ka jawaayana wuxuu leeyahay hadalkaa nabigu wuxuu ku socdaa kharaja makhraj alkhaalib mafhuumkiisana waa muctabar ma mafhum mukhaalafaysuna looma jeedo waa kharaj makhraj maxaa badnaa saxaabo iyo muslimiin waxa ka baktiyeen magdiyaan muxuu yahy ma dameeraah mise dhaqanayeen iyo kii xalaasha ahaa idan inamaa xaruma min almayt akluha wuxuu u jeedaa macno guud oo markaa haalib ah wasaduna bay ka hadlay in lagu dhagaa laazima cumuumka lafdiga ah ayuma ihaabin dubiqa faqad ahura harag allaale haraggii la magdiyo wuu ahar noqonaya ama ha noqdo mid hilibkiisa la cuno ama uusan noqonin mid hilibkiisa la cuno marka tarjiixu marka ama cumuumka lafdigaad ku dhegaysaa ama taciilka nabigaad ku dhegay labadaas annaga shaafici marka xaggeen maraade waxaan leenahay annaga waxaan ku dheganahay cumuumka lafdiga ah idaa dubiqa alihaaba faqa ahuraan dhahaysanaa ayumaa ihaaban dubiqa faqa ahuraan ku dheganahay laakiin ey iyo doofaar waxaan ku maagna nooga soo saaray nusuus kale takhsiis baan gelinay cumuumka lafdiga waan khasisnay labadii nas baan kala goynay wax dhiba maanan samaynin horaan hadaad ku soo ganacday ey inuu nijaasay isagoo nool isagoo dhintay buu daahir noqonaya waa waxay dhaheen waa dabagedib fiqiga iyo nusuustii o dhan baa dabagedinaysaa asalkuna iyo farcu farca hadi goor daciifsan mana dhici karto inuu farac ka xoog bada asalkiisii marka warka shaaficidu waa war u quruxsan haddaad ku dhaafana qolyahan yidhi addibaaq wakadakaati yaysan ku dhaafin intaasaa darsigu caawa ku ogyahay baabu tayamum ma bilaabi karo bal baab cusbaa ka bilowdaa subxana wa tacala aclam